بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kitaabka aynu maanta doonayno inaynu bilaabano waa kitaab lagu magacaabo laamiyat lafcaal culimada qaarna waxay yidhaahdeen may waxaa lagu magacaabaa abniyat lafcaal waa laamiyat lafcaal ama abniyat lafcaal kitaabkani waa kitaab ka warbixinaya ama ka waramaya cilmiga sarfiga la yidhaah oo ka mida culumta luqadda carabiga welibana waa faniga sarfigu fani ay culimadu u arkeen inuu ka mudan yahay naxwaha naxwaha inuu isagu ka horeeyo ardaygu hadduu bilaabanayo halkuu naxwo ka bilaabanayo inuu sarfi bilowdo ayaa ka mudan oo sarfiga ayaa mudnida leh waayo naxwuhu wuxuu ka hadlaa cilmiga murakabaadka ah ficil iyo faacil laysku geeyey ama mubtade iyo khabar laysku daray cilmiga murakabaadka ah buu naxwuhu ka hadlaa laakiin sarfigu wuxuu ka hadlaa cilmiga mufradaadka jaaء keligeed kharajo keligeed qatalo keligeed ayuu ka hadlayaa cilmiga sarfigu kolka mufradka iyo murakabka marka laga warbixinayo iyomaa horeeya ma mufradkaa horeeya ayaynu nidhaahnaa mise murakabkaa horeeya ayaynu nidhaahnaa yaa barashada ku horeeya waa mufradka sidaa darteed cilmigan sarfigu waa cilmi mudan in naxwaha laga horreysiiyo naxwaha in laga horreysiiyo ayuu mudan yahay culimada luqadda ee naxwaha hormarisa ee tidhaa marka hore ardayga naxwaha loo dhigo marka xigana sarfiga ha ku xijisiiyo xaggay ka mareen qodobkan waxa weeye waxay yidhahdeen sarfigu maadaamuu qaacidooyin iyo iclaal leeyahay maskaxda ardaygu tiyoo soo yaro tababaratay oo soo waxoogaa soo carartay oo waxoogaa soo shaqaysay sarfiga hala kulanto kolka kutubta hoose naxwaha laga horreysiiye culimana leeyihiin ajrumiyo ardaygu markuu dhigto sarfiga ha loogu xijisiiyo sabab kalena maahee waxa weeye ardaygu ha tababartaa loo jeedaa arday tababartay baa la doonaya ardaygu inuu arday tababarto noqdo oo tababarka soo goostay inuu noqdo ayaa la rabaa waa qodob runtii muhiimadiisa leh ahmiyadiisana le weeyaan markaa waa inaynu sarfiga hormarino ama aan sarfiga horaysiino haddaba cilmiga sarfigaa ah intaynaan u gelin kitaabkan aynu qaadanay bal sheekha qoray aynu waxoogaa ka yar taabanno kitaabkan waa kitaab cilmiga sarfiga ah ka hadlaya sarfi waynu ka hadli doonaa sarfiga laftiisu wuxuu qabanaye kitaabkan waxaa lagu magacaabaa laamiyat afcaal magacani laba kelmadood buu ka kooban yahay waa laamiye iyo afcaal ereyga laamiye wuxuu ka yimid laamiye wuxuu ka yimid waa gabay kitaabkuye gabaygaa laam ku dhammaada beyt kaste ood aragto hadda kitaabka sidaa u kala fura beyt kastaaba laam alif ku taagan yahay buu ku dhammaadaa alxamdu lilaahi laa abgii bihi bedela xamda yubaligu min ridwaanihi mla kolka waa laam alif ku taagan yahay buu ku dhammaanaya laamiya kolkaa waxa weeye qasiidada halkay ku dhammaanaysay ayaa loogu magac daray kitaabka oo waa laamiyo qasiidooyinka qaar iyo gabayga qaar baa la yidhaha hamsiyo hamsiyo waa hamse markay ku dhammaato qaar baa la yidhaahdaa raa'iyo waa markuu ra' ku dhammaado qaar baa la yidhaahdaa taaiyo waa markuu ta ku dhammaado qaar baa la yidhahda laamiyo markuu laam ku dhammaado laamiya kitaabkeenin laam buu ku dhammaaday sidaa darteed baa laamiyat afcaal laamiye loo yidhi ereygan alafcaal waa jamcu ficlin laamiyat lafcaal waxa weeye ficilada laamiyahoogii laamiyihii ficilada ka warramayey cilmigan haddaba hadda aynu doonayno inaynu baranaa keliya ma wuxuu ka warramayaa un ficilada miyuuna ka warramaynin asmaada iyo xuruufta iyo miyuuna ka waramaynin horta waxaa la ogyahay cilmiga sarfigu ko xaraf kama waramo wixii xaraf shabahayna kama waramo sarfi kitaab kaste oo sarfiya xuruufta ka heli maysid wixii xuruuftaa shabahayna ka heli maysid waa ka mamnuuc xarafku waxa shabahaana sidoo kale waa ka mamnuuc xaraf iyo wixii shabahayba waa ka mamnuuc cilmiga sarfiga ah yaa isku soo hadhay ismi iyo iyo ficil baa isku soo hadhay ismi iyo ficil cilmigani wuu ka waramaya haddaba laamiyat asma muxuu u odhan waayey laamiyat asma laamiyihii asmaada ka warramayey muxuu laamiyat afcaal keliya u yidhi tarjiixun bilaa murajix miyayna ahayn laba shay oo siman midkood qaado lama ogola laba shay oo siman midkood qaado sabab la-aanteed lama ogola waa mamnuuc laba shay oo kuu siman inaad midkood qaadataa laamiyat afcaal sidaa ayuu noqonaya laamiyat afcaal sidaa ayuu noqonayaa markaa laamiy aal waxaynu doonaynaa haddaba laamiya afcaal waxaa laga yaabaa arday habliinayna la dhiganayaanoo ay na soo garaacayaan aynu eegno insha allah la hadalo u fura walaal agga sare laamiya afcaal waxaynu doonaynaa laamiya afcaal marka aan eegayo ereygan laamiya afcaal aynu leenahay laamiya afcaali walasma in la yidhah bay ahayd laamiya afcaali walasma waa laamiyihii ficilada iyo laamiyihii asmaada labadaba dee u ka waramaya laakiin sheekhu wuxuu afcaasho qura u magacaabay waxaa la yidhi sarfiga iclaal baa asal ah naxwahana icraab baa asal ah u fiirsa hadda ardayga naxwo baranaya maxaa laga rabaa haddii la yidhaha arday naxwo baranaya hala imtixaano qodobka ugu horeeya lagu imtixaana waa icraab waxaa lagaa rabaa geedku markuu dee koro waxa laga sugaasa u midha ma aha nin naxw baranayo waxaa laga rabaa icraab baa laga rabaa nin sarfi baranayana iclaal baa laga rabaa maadaamo naxwaha muhimadiisu icraab yahay sarfiga muhimadiisuna uu maxay yahay iclaaluu yahay iclaalkaa waxaa asal u abaa ah la asmaaduna martibay ficilada u tahay iclaalka asalkiisu waa asmaada iskale ee ficilada iskale afcaasha iskale saas xagga asalka intuu eegay buu laamiyat afcaal yidhi culimada qaarkood waxay yidhaahdeen kitaabkan laamiyatulafcaalka magiciisa uu yahay magucu laamiyatulafcaalba ma ahayne magucu wuxuu ahaa bay yidhaahdeen abniyatulafcaal abniyatulafcaal buu kitaabkani ahaa haddaba ereyga abniya muxuu noqonayaa abniya muxuu noqonayaa abniya wuxuu noqonayaa waa jamcu binaain binuhuna waa wasan iyo miisaan shay wax lagu qiyaaso weeyaan miqyaas waa shay wax lagu miiso ama lagu qiyaaso baynu odhanaynaa lagu miisaamo haddaba ereygan abniya ah oo jamcu binaain ah jamcu binaain binuhuna alwasan uu yahay wuxuu ka noqonayaa macno ahaan abniyat afcaal wsaan afcaal buu noqonaya wsaan afcaal waa ficilada wasanadoodii wsaan afcaali ayaa lagu tilmaamaya wsaan afcaal buu warkii inoo noqday haddaba wsaan afcaal kitaabka waxaa qoray sheekh naanaystiisa la yidhaha kunyadiisana la yidhaahdo abucabdilaahi magiciisana la yidhaahdo maxamed ibnu cabdilaahi ibnu malik aai wuxuu ahaa qabiilka ree daai nasab iyo abtirsiin ahaaneed wuxuu ahaa ree andalus iqliim iyo gobol ahaaneed wuxuu ahaa aljayaani baa la yidhaahdaa koritaan ahaan halkuu ku koray jayaan oo andalus ka tirsan ayay ahayd waxaa la yidhaahdaa waa adimishqiyu daaran nin dimishqi magaalada dimishiqee suuriya caasimada suuriya deganaan jiray ayuu ahaayo halkaa ku geeriyooday ilahay ha unaxariistee waxa uu ku dhashay sheekhu magaalada jayaan waa magaalo andalus ku taalla kadibna wuxuu u rixlaystay oo cilmi iyo aqoon u doontay xalab kadibna waxay culimmadu ku tilmaameen inuu dimishiq uga wareegay dimishiq ayuu deganaa ilaa intii uu ka geeriyoonayey ilaahay ha u naxariistee wuxuuna geeriyooday bisha shacbaan labiyo toban habeen markii ay ka tegeen bisha shacbaan labiyo toban habeen markay ka tegeen ayuu sheekhu geeriyooday taariikhduna waxay ahayd markuu geeriyooday lix boqol iyo labiyo toddobaatan bay taariikhdu ahayd lix boqol iyo labiyo toddobaatan isaga waxaa lagu tilmaamaa da'diisu inay ahayd shan iyo toddobaatan jir inuu inuu ahaa ayaa lagu tilmaamaa shan iyo toddobaatan jir sheekha waxaa la yidhi maxamed ibnu maalik madhabka uu fiqhiga ka raaci jiray waxay ahayeen wuxuu ahaa maaliki madhabka maalikiyada ayuu ahaan jiray oo madhabkaasu u badnaa maaliki buu ahaan jiray shaam ayuu u wareegey markuu shaam yimid buu kadibna madhabka maalikiga ka wareegey oo shaaficiyo ayuu usoo wareegey wuxuu ahaa sheekhu nin imaam ku ah xagga naxwaha iyo sarfiga wuxuu baac dheer ku lahaa iyo aqoon xeel dheer cilmiga luqada wuxuu kaga horeeyey culimadii xilligiisa oo dhan wuxuu aad u xifdisnaa qiraa'aadka qur'aanka qiraa'aadkiisa qiraa'aadkan ilaahay uu noogu soo dejiyeyna aad buu u xifdisnaa wuxuu aad u yaqaanay cilalka iyo tafsiirka wuxuu aqoon dheera u lahaa xadiidka iyo maxaanku idhaahdaa mustalaxiisa nin wuxuu ahaa tafsiirka looga dambeeyo luqadda un hamoodin sheekhu tilmaamo noocaasa ayuu lahaa wuxuuna ahaa xilligiisii marka sidaa loo eego ninka ugu xifdiga badan xagga luqadda ayuu ahaa ninkii ugu xifdiga badnaa jaanibka luqadda ee isaga cid kaga horaysa ayna jirin baa loo arkaa inuu ahaa beri baa la imtixaanay sheekha waxaa laysku soo daray kelmado qaarkoodna qaar jiro ah oo carabi ay isticmaasho qaarkoodna qaaran jirin ah oo af carabigaba aan kamid ahayn oo carabi laga soo dhigay markaasuu kala saaray oo wuxuu ihi taasi waa mustacmal waa saas macnihiigu taasna mustacmal ma aho carabi ma isticmaashay xaggaad ka keenteen kula noqda taasi waa mustacmal dhammaan wuu kala sifey sidii bukhaari ma garanaysin sanadka layskugu dabamariyey markii bukhaari la imtixaanayey sanadka sidii layskugu dabamariyey ee xadiid kasta sanadkiisii uu ula doonanayey xadiid hebel sanadkiisii wakaa uu lahaa tabtii oo kale ayaa sheekha loo imtixaanay markaasuu sidaa uga soo baxay ardaydiisu mayna badnayn markuu noolaa ardaydiisu arday badan mayna ahayn madrasaduu joogi jiray intuu daaqada qoorta kala soo baxo ayuu halkaa kala hadli jiray dadka markaasuu odhan jiray waryaa xadiid doonaya waryaa tafsiir doonaya waryaa luqa doonaya marka cid u jawaabto uu waayo ayuu intuu noqdo ayuu odhan jiray ilaahayow waxaan ku markhaati gashanayaa kitmaanulcilmigii inaan beri ka ahay inaanan nin cilmiga qariyey oo cilmigan ummadda aan gaadhsiinin inaan ahay ilaahw beri inaan ka ahay baan kuu sheegaya sidaa ayuu odhan jiray markaasuu ku noqon jiray bartiisaa ayuu dib ugu laaban jiray mar alla markuu sheekhu geeriyooday allaha u naxariistee ayaa la ogaaday cilmigii badnaayu hayey ayaa dib laga ogaaday cilmigiisii markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu adduunka u soo saaray waxaana runtii faan ugu filan sheekha ardaydiisa ragga ka tirsani waa culimadii dee xadiidka iyo luqadaba looga dambeeyey ayaa ardaydiisa ahayd oo ardaydii imaamu nawowi baa ka mid ahaa waxaad og tahay kitaabka khulaasada ah meelo badan inuu ishaarooyin waadixa oo imaamu nawowi ku saabsan inuu toos u odhan jiray isagoo gabayga wada buu imaamka kusoo halqabsan jiray wahal fatan fiikum famaa khilu lana warajulun min alkiraami cindanaa markuu lahaa warajulun min alkiraami cindanaa markuu lahaa wuxuu tilmaamayey imaamu nawowi ayuu tilmaamayey raxmat ullaahi tacaala calayhi markuu lahaa ruba raajina cadiim اlmli murawac اqalbi qaliilixiyali markuu lahaa wuxuu toos u tilmaamayey imaamu nawowi ayuu tilmaamayey kolkaa sheekha waxaynu ognahay waxoogaa mixnada a wuu la kulmay oo dadkii waktigiisa noolaa mixnada wuu kala kulmay iyo cadaadin buu kala kulmay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa cilmigiisa soo saaray oo ummadda gaadhsiiyey in badan in la qariyo ayaa la isku dayayey waxay culimmadu tilmaamaan markuu dhintay ayaa kaalintiisii cid buuxise la inankiisii baa loo yeedhay inankiisan bedrudiin ee kitaabkeennan sharxay ayaa loo yeedhayo markaasaa la yidhi kutub badanuu aabihii qoray oo dee wax iska fudud isaga agtiisa ka ahayd oo cid sharxda la waayey baa la yidhi kaalay sharax markuu isagu sharxay ayay kadib culimadii kalena sharxyo kale iyo xawaashi iyo kitaabka in nadmi laga dhigo hadduu nadmi yahayna nasri loo bedelo iyo in wax lagu daro iyo in wax laga jaro iyo markaasaa la bilaabay oo albaabkaasi uu furtay maxamed ibnu maalik ilaahay ha u naxariistee waxaa lagu tilmaamaa dadaalkiisu mid aan la koobi karaynin inuu ahaa maalintuu geeriyoonayey waa maxamed ibnu maali maalintuu geeriyoonayey sideed bayd oo shawaahidda kalaamka carabiga abu xiftiyey waa maalintuu dhimanayey hamoodin isagoo caafimaad qaba un inuu dhintaye isagoo xanuunsanaya oo xanuunka loolan kula jira adag ayuu haddana kitaabtu ay berber taalay kitaabta ayaa berber taalay markaasuu xanuunka isagoo sakaraadku hayo ayuu lahaa xabadan xifdiye io dhiiba markaasuu wax xifdiyayey sideed bayd buu maalintuu dhimanayey ayuu xifdiyey ilaahay haw naxariistee waxaynu ognahay culimo aad u tiro badan inuu sheekhu lahaa arday aad u muhiimana inuu ka tegey culimadiisa waxaa ka mid ahaa ibnu yaciish sheekhii la odhan jiray baa ka mid ahaa ardaydiisana waxaa ka mid ahaa ibnu naxaas sheekhii la odhan jiray iyo imaamu nawowi ayaa ka mid ahaa isaguu ku ishaarayey warajulu min alkiraami cindana isaga ayuuba sheekaas ayuu ku tilmaamayey khulaasada markuu tilmaamayey haddaba geeridiisa iyo noloshiisa iyo taariikhdiisa laba beyd baa lagu soo ururiyey kitaabka manaahilka haddaad haysiin boga toddobaad soo saara haddaad manaahilka haysiin boga toddobaad soo saara manaahilrijaalka bogiisa toddobaad labada halka beydee hoosta ku qoran ayaa lagu soo ururiyey sheekha maxaanku idhaha taariikhdiisa baxrigiisu waa baxru rajzi qad khubica bnu maliki fi khabaca wa huwa bnu cihkada xakaaman qad wacaa qad khubica waxaa la aasay ibnu maalikin ina maalig waxaa la aasay fii khabaca fii sanati khabaca sanadkii taariikhdu khabaca ay ahayd lix boqol iyo labiiyo toddobaatankii waa lix boqol iyo labiiyo toddobaatan khabaca waa taariikh lix boqol labiyo toddobaatan khadu asalka eegaba af carabiga marka cadadka jumaliga a loo jeedo khadu waa lix boqol khadu sideeda haddaad kha aragta lix boqol baa inta badan ay ishaaradeedu tahay baduna waa laba badu waa laba iminka waxaa la ogaya ardayda nin eh, eh, iskuulaadka dhigata ama jaamacadaha waxaa jira xuruuf xuruufu tahaji la yidhaayo oo dee alif ba jim la yidhaahdo badu ma halkay kaga jirtaa daa'iman labaday dhacdaa jimku waa saddex markaa wow haddaad aragto waad fahmi doontaa wow waad ku arkaysa manaaxijteenna waa cadadka jumaliga ah oo xilligii cabaasiyiinta la isticmaali jiray qad khubica waxaa la aasay ibnu maalikin ina maalik fii khabaca fii sanati khabaca sanadkii khabaca ayaa la aasay khabaca khadu waxay noqonaysaa lix boqol ba'duna waxay noqonaysaa laba caynkuna wuxuu noqonayaa toddobaatan khabaca waa imise markaa lix boqol iyo lix boqol iyo labiyo toddobaatankii ayay noqonaysaa wa huwa isagu ibnu cihi ahaa ibnu cihi dadiisuna cihi ahayd wa huwa isagu ibnu cihi weele ci waa weele hadaasina waa hausakti cihi baa la yidhaha wacaa wuu weeleeyey ci weele cidaa weele ee amarka ah ayaa lagu waqfiyaa hausakti la keenaa marka la waqfiyayo cihi baa la yidha ibnu cih wuxuu ahaa ina weele war weele intuu jiray haddaba intuu jiray weele oo xifdi saw laguma leh cihdan caynka maxaan kusoo tilmaanay markii dhaweyd caynku muxuu ahaa baynu nidhi cihidu waa caynku wuxua toddobaatan muxuu noqonayaa markaa haduna cihi markaynu nidha hadu maxay ahayd shan bay ahayd haduna ibnu cihi waa imise jir markaa shan iyo toddobaatan jir ayuu ahaa kadaa sidan xakaa waxa ka warbixiyey manwacaa ragga waxweeleeya ee xufaadda ah xufaaddu siday sheegeen waa sidaasuu ku yidhi horta taa la soco kadaa xakaa sidan waxa ka xikaayooday oo ka warbixiyey manwaca raggii waxweeleeyey toddoba shan iyo toddobaatan jir ayuu sheekhu ahaa ilaahay haw naxariiste eh markii uu geeriyooday kutub aad iyo aad u badan oo dhaxalgal ah ayuu sheekhu inooga tegey kutub dhaxalgal ah ayuu sheekhu ka tegey oo ilaa hadda aynu akhriyayno ama aynu ka faa'iidaysanayno ayuu inooga tegey ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro taasaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala waxay culimmadu yidhaahdeen ninka cilmi bilaabaya waxa lagama maarmaan u ah inuu almabaadi alcashara waxa loo yaqaano inuu barto u fiirso haddaad tafsiir bilaabaysid almabaadi alcashara waa inaad barataa intaadan tafsiirka bilaabanin haddaad fiqhi bilaabaysid almabaadi alcashara waa inaad barataa intaadan fiqhiga bilaabanin haddaad naxwo bilaabaysid almabaadi alcashara waa inaad barata intaadan naxwaha bilaabin haddaad sarfi bilaabaysid almabaadi alcashara waa inaad barata wax kastiba wuxuu leeyahay almabaadi alcashara haddaad xisaab bilaabaysid almabaadi alcashara baa lagaaga baahan yahay haddaad ingiriisi bilaabaysid almabaadi alcashara baa lagaaga baahan yahay wax alla waxa ad bilow is leedahay layskama galo un sawir tasawur baa laga qaataa haddaan idhaahdo iminka anigu maalan markaan halkan soo marayo waxbaa iga dhacay oo iga lumay intaydaan kicin maxaa laydinka baahan yahay shayga aad doonaysa inaad horta garatiin maxaa kaa dhacay haddaad laakiin dhaqaaqdid un ka waran maxaad dadka weydiini maxaad se raadini waad dhaqaaqday ma cimaamad baad raadin ma saacad baad raadin ma qalin baad raadin maxaad raadin war intaadan bilaabin cilmi kitaab markaad baranayso waxbaad baxiyaysaa waxaa tahay qof wax baadhaya ayaa tahay war shaygan bilaabin oodan baadhista bilaabin waa inaad isku daydaa inaad horta shaygan ogaatid kaa maqani wuxuu yahay hadda waxa inaga maqan waa inaan almabaadi alcashara aan ku ogaanaa almabaadi alcashara tobanka qodob ee muhiimka ah waa inaan tobankaa qodob isticmaalnaa almabaadi alcashara baa loo yaqaanaa almabaadi alcashara waxaa lagu nadmiyey eh, labada bayd ee boga sagaalaad manaahilka boga sagaalaad labada bayd ee ku qoran ayaa lagu nadmiyey mabaadi cashara wuxuu leeyahay sheekhu مبادئ أي علم كان حاد وموضوع وغاية مستمد مسائل نسبة واسم, واسم حكم وفصل, وفضل واضع عشر هل كان محوري وفض وفض بو inoo qoray soo ma halka وفضل بqoraya kaasaa صح وفضل واضع عشر تعد صح weeye wuxuu ka tegey kaayagani fadu reebay wf buu qoraya wuxuu yihi مبادئ أي علم cilmi kaste mabaadidiisu cilmi kaste ood bilaabaysid mabaadidiisu kaana wuxuu ahaaday eh, kaana mabaadiaya cilmin kaana xadun xadkii ka weeyi waa ko wa mawduucu mawduuc weeyi kaanada xataa ziyaadaynu ka dhigi karnaa wa ghaayatun haayo weeyi mustamadun mustamed weeyi masaa'ilu masaa'il weeyi nisbatu nisbe wey wasmun wey xukmun wey wafadlun wey waadicun wey cashrun waa toban tucadu la tirinayo haddaba tobankan eeg xadun baynu nidhi xadun ereygaa xadun waa maxay waa qodobka koobaade waa tilmaan horta sarfiga maxaa lagu tilmaamaa sarfiyow maxaa lagugu tilmaamaya xadun tilmaanta sarfiga waa inaan baranaa marka su-aal lagu weydiiyo war sarfigu waa maxay waa inaad su-aashaa ka jawaabi kartaa sarfigu waa maxay waa inaad su-aashaa horta ka jawaabi kartaa waa qodobkeena koobaad waa xadun qodobka labaad mawduucun weyi mawduucun mawduuc waxa wey sarfigu halku ka hadlaya talo macaafimaadku inooga warbixinaya mise cuntooyinku ka waramaya kuwa brotiinaad kale iyo kuwa brotiinaadka lahayn halku mawduuciisu waa halkee mise kelmadaha carbeed buu ka warbixinaya halkay ka yimaadeen iyo siday yihiin eeg mawduucu dee cilmiba meel buu mawduuciisa ka dhigaa dibigu meel buu ka waramaa xisaabtu meel bay ka warantaa tafsiirku meel buu ka waramaa naxwuhu meel buu ka warramaa sarfiguna meel buu ka warramaa mawduuc waa cilmigan sarfigu halku ka warramaya loo dejiyey mawduuca halka loo dejiyey waa inaad garanaysaa halka loo dejiyey waa inaad garanaysaa wakaayatun kaayihiisa kaayuhu waa yoolkiisa ugu dambeeya hadafkiisu wuxuu yahay waa inaad sheegi kartaa waa saddex mustamadun halka laga soo soo dhambeil qaatay sarfiyo xaggeed ka timid sarfiga horta xagguu ka yimid ma aayad baa sheegtay oo tidhi sarfigu intaasoo qaaciiduu leeyahay iyo intaasoo iclaal buu leeyahay mise xadiis baa sheegay mise kalaamkii carbeed iyo aayaadka qur'aanka iyo axaadiis culimadu ka dheegteenay ka fahmeen war sarfigu xaggeed ka timid mustamadun waa halka sarfiga laga soo dhimbiil qaatay ama bartuu ka yimid masaa'ilu waa mas'aladaha sarfiga masaa'ilu waa mas'alooyinka sarfiga uu ka warramayo sida tusaale ahaan sidaynu ognahay taxaraka xarfucila wanfatixa maa qablahu iyo sida kulu xarfucila idaa taxaraka wa kaana qablahu fatxa tuqlabu fatxa alifan oo kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah nisbatun waa culumta marka loo eego ka warrama naxwaha iyo sarfigu ma isku midbaa marka laysku nisbeeyo maya haddii naxwihiyo sarfigu iskaga kaa jiraan naxwihiyo sarfigu hadday iskaga kaa jiraan halkan aadan fahminba naxwihiyo sarfigiiyo fiqigu ma iskaga kaa jiraan ma isku meel bay ka warramayaanba fikiga iyo sarfigu war sarfigu wuxuu ka warramaya kelmadaha lagu hadlo wasanadooda iyo iclaalkooga fikiguna wuxuu ka hadlayaa qof qaangaadi wuxuu sameeyey shee qaangaad ma tahay inanay qaangaadhad ma tahay bes fikigu qaangaadhunbuu daba socdaa qofkani waa qaangaadh suu u hadlaya suu u fadhiisanaya suu u seexanaya suu u cunaya suu u cararaya suu dadka ula hadlaya suu u tukanaya suu u sekaynaya suu eeg haddaa qof qaangaad suu cashirka u baranaya qaangaad haddaa tahay fiqigunba adiga kudaba socda kolka waxaa lagaa rabaa inuuna fiqigu kudaba socona inaad adigu fiqiga iska horreysiiso tallaabadaad qaadaysaba xasuuso farta ayaran hadda saale wallahi fiqigu ka warramaya farta ayar hadda farta ayar ma arkaysiin ha wuu ka warramaya fiqigu fadhigeenan hadda wuu ka warramaya ninku faqiih maaha ilaahay fadhigiina sheego halkay fuqahaadu kaga warrameen hadda fadhiganaan fadhino hadalkanaan hadlaya ilaahayuu sheegu yidhahdo hadalkaas xukunkiisu waa nooca halkuu ku jiraana waa halkaa saasayna culimadu uga hadleen farta ayar hadda waa inaad ka hadashaa waad ila socotaa baan umalaynaya waxa weeye shay kaste oo qof qaangaarihi uu sameeyo ama carar ama fadhiiso ama seexo ama hadal ama aamus wax kaste oo qaangaadh sameeyo waa inaad fiqiga ka heshaa soo qaangaadh ma tihid bes fiqigu wuxuu ka warramaya nin qaangaadhi wuxuu sameeyey waad la socotaa mararka qaarna sabiguu ku yar baydhaa mararka qaar baabka damaanaadka sabiga uu ku yar baydhaa iyo majnuunka uu ku yar baydhaa waa damaanaadka marka la marayo hadduu ilmo yaroo sabi intuu haddaa halkaa qaado gaadhigaaga muraayada ka jebiyo daaqada ka jebiyo iska soco fiqigu kaama warramine ya iska soco fiqi kaama warramine ama nin waalan hadduu wax ku yeelo ha fiqi kaama warramin miya war may sidaa maaha uh, baabka damaanaadku waa baab gooniyaho xataa lagu soo qaadanayo iyaga lagu soo qaadanayo nisbada haddaba waa inaad og sarfigu iyo culumta kale ka dhexaysa nisbadu dee aad bay u kala duwan yihiin baad odhanaysaa jawaabtu way kala duwan yihiin weeyi nisbadu wasmun magaca fanigani uu leeyahay fanigani magac buu u baahan yahy ismun waa magaca fanigan qolo waxay u taqaanaa cilmu sarfi qolona waxay u taqaanaa cilmu tasriif cilmu sarfi iyo cilmu tasriif labadaba waa la yidhaha xukmun waa xukunka sharcigu ka qabo waa fuqahada xukmuntaasi waa fuqahadu waxay ka yidhaahdeen sarfiga inaad barato fuqahadu fuqahadu maxay ka yidhaahdeen waa sarfiga berashadiisa fuqahadu talow maay ku maay say u arkeen sarfiga ma wakti baa kaaga lumaya iska daaba ma waajib buuba kugu yaho ilaahay wuu ku cadaabayaaba ma saa doonta ka yeelba sarfi in la barto xukunkiisa ayaa lagaa rabaa inaad horta barato ilan haddaadan shaygan xukunkiisiiba garanaynin aad ugu dhiiran maysid ma ku dhiiranaysay kula tahay lagama yaaba inaad ku dhiirato haddaadan xukunkaba garanaynin sarfiga culimadu waxay u arkeen ninka tafsiirka iyo xadiidka dhigaya inuu waajib ku yahay oo ilaahay u qabanayo hadduu baran waayo ninka xadiidka xadiid baan dhigayaale ama tafsiir baan dhigaya xadiidkan iyo iyo qur'aankaniba tafsiirkaniba waa luqa alcarabiya luqa alcarabiya markuu leeyahay waan macnaynaya iyadiina una garanaynin miyuuna ilaahay ka xishoonaynin qofkani ilaahay ka xishooda weeyi kolka waa arin lagama maarmaan u ah oo lagala xisaabtamayo qofka labadaa dhigaya inuu sarfiilo yahay ama qofka maxkamada fadhiisanaya maxkamada haddaad maxkamad fadhiisanayso od aad maxkamad u fadhiisanaysid iyadana waxaa lagama maarmaana inaad sarfiga garanayso sarfigu laabud lagama maarmaan buu ku yahay sheekhow waa haddaad maxkamad tegaysid waayo markaad maxkamad fadhiisato ummadda maxaad ku kala hagaysaa sow aayaddii ilaahay soo dejiyey iyo xadiidkii nebi maxamed ma doonaysid inaad dadka ku kala hagto kolkaa aayaddaa iyo xadiidkaa fahamkooga aad ka qaadatay markaa dad kalena waan idinku kala xukumaya haddaad bilaa sarfiilo tahay maxaad ka fahmiba wa allo iminkaa maalan shimbiraha markay ciyayaan waxaad ka fahamtaa miyuu jiraa nin gabaya ah, maalin shimbir dhegaystay dhegaystay dhegaystayo intuu dhegaystay dhegaystay buu yihi anu waxaan ka fahmayaa unbu yihi keliya horta codkeygu wuu fiican yahay buu yihi laba waxaan ka fahmayaa bui inay warwareyso intaan baananu garanayaa bui wax kale ma garanayo cod fiicanna way ku xiyeysaa buu yidhi inay warwareysana waan garanayaa bui wax kalei sheegaysa ma garanayo dee inaad saa tidhaa ma aha luqa alcarabiya waan akrin karayaa inaad tidhaa ma aha waa inaad og tahay ereygan axkaamta uu xambaari karayo uu ereygani luqa ahaan u qaadan karayo ilan in badan baa qur'aanka aynu aragnay qur'aanan carabiyan qur'aanan carabiyan carabiyan waxa wey wixii arabiyey af carabi uu lahaa ayuu sitaa weeyi waa inaad barataa markaa naxwigiisii sarfigiisii balaaqadiisii umuurtiisii o dhan waa inaad waa inaad garanaysaa inaad barataa xukunka sharciguna waa fuqahadu waxay ka yidhaahdeen sarfiga waa inaan ogaano wa fadlun fadligu waxa weeye qiimaha uu kitaabka sarfigu leeyahay waa inaan fahano waadicu ninkii koobaadee dejiyey waa inaan sarfiga fahano ninkii wax ka qoray ninkii ugu horreeye fanigan wax ka qoray waa inaan ogaano cashrun waa toban tucadu laguu tirinayo tobankaa qodob ayaa lagama maarmaan inoo ah culima inaynu inaynu fahno waa toban qodob oo mabaadida cilmiga sarfiga ah, ah oo lagama maarmaan ay tahay inaynu baranaa bal hadaba waxaad eegtaa horta sarfi maxaa loo yaqaanaa laba macno ayuu leeyahay macna lismi iyo macna masderi macnaha marka masderiga aan doonayno waa macno shaqo sida looga shaqeeyo weeyi ismigi sarfigii wuxuu noqonayaa macno ismiya oo xagga magac ahaan ah iyo macno masderiya ayuu noqonaya magac ahaan iyo masderi ficil ahaan ka shaqaysiin ahaan sarfiga waxaa lagu tilmaamaa xagga macnaha masderiga marka la doonayo waxaa la yidhahdaa sarfiga waxaa lagu tilmaamaa isilaaxa oo macnaha masderiga marka la doonayo waxaa la yidhaahdaa taxwiilu اlasli اlwaaxid ilى amhilati mukhtalifati lmacaani maqsuudati laa taxsulu ilaa biha waxaa laga yaabaa tacriifka inuu ka tegey tacriifkaa ma qaadanin sharxeennan hadda aan gacanta ku hayaa tacriifkaa ma qaadanin sarfiga luqa ahaan buu u tilmaamay oo wuxuu yidhi waa muطlaqu takyiiri wa taxwiil waa in ereyga wa isbedelka ayaa la yidhahdaa bedelidda ayaa la yidhahdaa sarfi waa bedelid bedelidaa sarfiga haddaad hadda khamiiskan iska saartood khamiis kala xidhato isbedelidaasi waa sarfi bay noqonaysaa luqadda dabaysha saw maadan arag dhinacan ka imanaysa dhinacan kale haddana ka imanaysa isbedelidaasi sarfi bay noqonaysaa iyaduna waa dabayshaa hadda isbedelaysa ayaa isbedelkeega laftiisu uu sarfi noqonaya sarfi weeyaan baa la odhanaya marka muطlaqu takyiir wa taxwiil ilaahayna in badan buu qur'aanka ku yidhi kadalika nusarifu laayaat saasaanu aayadaha idinku gedgediyeynaa ama idinku bedbedelaynaabu ilaahay leeyahay waa sarfiga isilaaxa marka la joogo laba macnaa jira ismi iyo masderi labadaa macnaynu kala nidhi macnaha ismiga marka la doonayo waa fani ahaan fani ahaan sarfiga marka cilmi ahaan loo tilmaamayo waa maxay waa cilmu yubxau fiihi can siyaq اkalimaat alcarabiya wa axwaaliha alati laysat bicraabi walaa binaain kasixati wاlclaali wاlasaalati wاziyaada waxaa la yidhaahdaa cilmu waa cilmi sarfigu horta cilmun wey waa cilmi yubxau waxaa cilmigaa lagu baadhbaadhaa fiihi dhexdiisa can siyaqi lkelimaat kelmaduhu siiqooyinka ay leeyihiin baa lagu baarbaaraa maxaa la baarayabaynu nidhi waa cilmun yubxau fiih can siyaqi lkelimaat kelmadu siiqada ay leedahay siiqada kelmadda loogu dhawaaqayo bal hadda u fiirso calima calama caluma dhawaaqaas ma isku wada nooc ba ya hadda eeg calima calama caluma horta ma kala duwan yihin mise waa isku midun mala waa isku midun ya ma kala duwan yihiin halkee kala duwan calima calama caluma halkee kala duwan cayn iyo laamiya ma garanayne weli maynaan gaadhin wax cayn la yidhah wax laam la yidhah toone eeg xarafka imisaad ka koobaad ka labaad ka saddexaad cabdirashiid ka koobaad awalkaa kala duwan haye maad ka noqotay calima calama caluma ka kala duwan ka saddexaad ka labaad ka labaad baa kala duwan waa caynka ka labaad baa kala duwan haddaba eg calima markaan idhaahdo wuu ogaaday wey ama wuu faruurmay e calima waa maxay macnaheegu wuu ogaaday ama wuu faruurmay baa la yidhaahdaa calama markaan idhaahdana wuu calaamadiyey bay noqonaysaa calama wuu calaamadiyey waa ficil maadi un calumo markaan idhaahdana aqoon ilaahay uuni siiyey ayaa jirtu qofkani haysto wey caluma eg aqoon ilaahay uuna hibo u siiyey buu ninkani haystaa weeyaan caluma eg calima waa maxay baan idin idhi calima calima waa maxay macnaheegu wuu ogaaday ama wuu faruurmay calamana waa maxay macnaheegu wuu calaamadiyey calumana waa maxay macnaheegu caluma waa maxay macnaheegu cilmi hibo ilaahay u siiyey buu qofkani haystaa weeye caluma haddaba eeg halka kala duwani waa xarafka labaad sow maaha waa eeg siyaqu waa qaabkaa loogu dhawaaqayo qaabkaa loogu dhawaaqaya cilmigan lagu baranaya qaabka aynu ugu dhawaaqayno ayaan eegeyna xaiba maxaan ku macneeya xaiba xaiba wuu maleeyey waa sax xasaba wuu xisaabiyey bay noqonaysaa xasaba wuu xisaabiyey xasuba xasuba maxaan idhaha xasubana may xasuba sharaf buu yeeshay weyi xasuba sharaf buu yeeshay waa tunkaxu lmara ah liarbacdii xadiidka ku jirtay lijamaaliha waliasabiha xasabka ma arkaysaa saw sharaf ma aha ereyga xasabi waa ismiye ficilkiisa marka loo celiyo xasubo weeyo ka labaad baa xasuba sharaf buu yeeshay xasaba wuu xisaabiyey xasiba wuu maleeyey haddaba siiqooyinkan ma arkaysaa nooca ay u kala dhacayaan sarfigu wuxuu ina barayaa ardayey siiqooyinka noocan oo kale ihi nooca ay kale yihiin ee waxaad ku kala fahmaysa ku baraya laakiin icraabiya bine maaha kelmadda siiqooyinkeega kala duduwan oo icraab iyo bine aan ahayn icraabka iyo kelmaddu inay icraaban tahay oo maanta marfuucay tahay mansuub ay tahay majzuum ay tahay icraab iyo bina yaa iyagu shee yaa sharxa alicraab walbina yaa sharxa naxwaha ayaa sharxa eeg sarfiga iyo halkaasay ku kala duwan yihin kolkaa naxwuhu wuxuu ka warramaa baa la yidhi xarafka u dambeeya oo icraab iyo bina qaata sarfiguna wuxuu ka warramaa inta kaleo dhan inta kaleo dhan buu sarfigii ka warramaya haddaba istakraja waa imise xaraf istakraja istakraja waa imise xaraf li xaraf sow maaha naxwu xarafka u dambeeyuu ka warramaya yaa soo hadhay markaa shanta soo hadhayna sarfigaa ka warramaya yaa faa'iido badan bay kula tahay markaa war yaa faa'iido badan hal xaraf ka hadlaya bal ka warran hadda hal xaraf xarafka ugu dambeeya iyo ka ka hadlaya intii kale o dhan hadday xarakadeeda ta iyo hadday daatadeeda tahayba xarako un maaha xataa daatada xataa uu ka warramaya asaalada iyo ziyaadada iyo taqdiimka iyo taakhiirka iyo xadafka iyo isbaat waxaasoo dhan buu sarfigu ka warramaya kolkaas sarfigu culimoy hamoodina wax sahlan dad badan halka laga haystaa waa sarfiga halka dad badan laga haystaa waa cilmigan sarfiga ah oo is hoos maray waxaynu qaadanay markaa cilmun waa cilmi cilmiga oo yubxahu fiihi lagu baadhbaadho can siyaqi lkelimaat kelmadaha siiqooyinkooga kelmadihii alcarabiyati carabiga ahaa wa axwaaliha iyo xaaladaha ay leeyihiin sixada iyo iclaalka oo kale allatii taasoo laysad aan ahayn biicraabin icraab walaa binaain iyo binatoona ka sixati waa sixada oo kale inuu saxiix yahay wliclaali waa iclaalka oo kale inuu muctal yahay wlasaalati waa asaalada oo kale inuu asal yahay waziyaadati waa ziyaadada oo kale inuu zaaid yahay wahaakada macnaha ismigaa ah ayaa sidaa sarfiga loo tacriifiya almacna masderi marka laga hadlayo macnaha masderiga ah waxaad macnaha masderigaa sheekheenu ku tilmaamay waa takyiiru siiqati اlkelimati اlwaaxida kelmadda qura oo siiqadeeda la bedelo ilaa kelimaatin kaiira kelmado badan loo bedelo kelmadii baa konton kuu noqonaysa war bal ilaahay u barakeeyey eega bal hadda samic ku dhawaaq samic saw kelimad qura ma aha samic waa inaan konton kelmadood hadda ka dhigi karaa bal ma ka dhigaa samic konton ma ka dhignaa ya ma qoraysiin eeg samica kow bal hadda eeg samica siiqooyinkii baan doonaynaa inaan ogaano samica sow kow maaha yasmacu yasmacu sow laba maaha ismac ismac sow saddex maaha saamicun sow afar maaha masmuucun masmuucun sawshan maaha simaacan simaacan sow lix ma aha mismacan mismacan sow toddoba ma aha masmacun masmacun masmacun sow sideed ma aha asmaca asmaca sow sagaal ma aha yusmiu yusmicu sow toban ma aha asmic sow koob iyo toban ma aha ismaacan sow labiiyo toban ma aha musmicun saddex iyo toban sow ma aha musmacun afar iyo toban sow ma aha kale oo ka duwan ta laba saddex jeer baa musmacun aad ku celinaysaa saddex macnoo kala duwan bay qaadanaysaa musmacuntu musmacun afar jeer haddaad doonto ku celi musmacun afar jeer musmacun qor afar macnoo kala duwan bay yeelanaysaa maxay noqonaysaa afar iyo saddex ku darso toddobiyo saw ma aha toddobiyo toban samaca samaca <coughs> sagaaliyo toban samic labaatan tasmiic koob iyo labaatan musamic labiyo labaatan musamac afar jeer qoro afar macnoo kala duwan buu leeyahy musamace musamac afar jeer qoro musamac afar jeer ku cesho labiyo labaatan afar ku darso imisaynu eh, haynaa lix iyo labaatan baynu haynaa istamaca istamaca yastamicu lix labaatan baynu haynaa istamac iyo yastamicu ugee sideed iyo labaatan istamic istamic sagaal iyo labaatan istimaacan soddon mustamicun koob iyo soddon mustamacunoo afara ugeyso mustamacun mustamacun oo afara ugeyso shan iyo soddonna iga haysaa mustamacun shan iyo soddon tasamaca tasamaca lix iyo soddon yatasamacu toddobiyo soddon tasamac tasamac sideed iyo soddon tasamucan tasamucan sagaaliyo soddon mutasamicun afartan mutasamacun afar jeer u geyso mutasamacun afar iyo afar iyo afar iyo afartan mise saddex iyo afartan saddex iyo afartan mutasamacun saddex iyo afartan tasaamaca tasaamaca afar iyo afartan yatasaamacu shan iyo afartan tasaamac tasaamac lix iyo afartan mutasaamicun mutasaamicun toddobiyo afartan tasaamucan tasaamucan imisay noqonaysaa tasaamucan sideed iyo afartan tasaamucan sideed iyo afartan mutasaamacun u geyso mutasaamacun afara mutasaamacun afara u geyso laynagama dhadhow hadda la socda ha mutasaamacun afar laynagama dhadhow hadda la socda weli samiica mayna dhammaanin eeg way de way dhaafaysaa tusaaluman kontonka kugu soo qaatay waxaan uga socdaa sarfigu kelmadaha yaryar buu inoo barakaynayaa ardayow hamoodin eeg inaad sarfiilo tahay ilaayood kelmadda soddon erey aad ka macnayso kelimad kasta aad soddon erey ka dhigato hadda ha isku dhibina kitaabka koobaad markuu inoo dhammaado ee kitaabka koobaad aan dhammayno ayaad odhanaysiin kontonkii aynu bilowno hadda kontonkii loo bedelayey aynu dhammayno haddaba macnaha ismiga masderiga ah waxa weeye takyiiru siiqati اlkelima kelmadda siiqadeeda oo la dooriyo kelmadii alwaaxidati keligeed ahayd ilaa kelimaatin kelmado ayaa loo bedelan kelmadaha oo kaiiratin fara badan liqaradin ujeedo macnawiyin macnawiya waa ujeedo xagga macnaha ah ow lafdiyin ama lafdiya ujeedo macnahaa ama ujeedo lafdiya labada ayaa horta loo bedelanaya oo sababtu ay tahay culima sarfigii ma la fahmay horta sarfi ma la fahmay axmed dacwo haye bal ii sheeg sarfiga ma huwa sarfu luqatan ataxwiil haye isilaaxan iigu soo celi maasha alla soomaaliya iga dhig af soomaaligaanu naqaanaaye carabigaas u nagu yar adag yaan malaynay maxaa tidhi kelmadaha carabiga ah kolkaa ah, tacriifkaa isdilaaxiga ah ma macna lismi baad raacday mise macna lmasderi baad raacday ha macna lismi waa inaad tidhaahdo waa cilmiga lagu baranayo e cilmiga lagu baranayo macnalismi markaynu le waa fani fani baa tilmaamaysa markaa haddaad tidhaa in la barto waxay kaa noqonaysaa masder kolkaa waa cilmiga lagu baranayo kelmadaha carabiga ah asalkoogii siyaadadoodii isbedeladoodii iclaaladoodii waxaasoo dhan ee icraab bina un ka hadhsan shukran halkaa waxaynu kaga baxnay culima tacriifka sarfiga waa cilmiga haddii sarfi lagu weydiiyo waa cilmiga lagu baranayo kelmadaha carabigu halkay ka yimaadeen iyo iclaalkooga iyo asalkooga iyo abtirsiintoodo dhan baa lagu baranaya marka manm yahay macnalmasderina waa kelmadda cilmiga lagu badiyo haddaad kelmad qura taqaano konton bay ku noqonaysaa la saxo konton iyo wax kasii badan haddaad kharajo maanta taqaano kharaja ogow konton erey inaad macnayn karaysid konton erey baad macnayn karaysaa sidaa darteed ardayda inta badan waxaa looga digaa ama loo sheegaa aayaad isku dhadhow baa jira oo ardayga ardayda qaarkood ay moodayaan laba aayadoodoo kala duwan bal hadda eeg yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum laa tulhikum waxaa laga yaabaa rag inay ku macneeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum yayna idin halaagin laa tulhikum yayna idin halaagin ma aha iska ilaali aayaddu waxa wey laa tulhikum yayna idin mashquulinin waxa wey alhaakumu takaaur alhaakum ma waxaa idin halaagayba mise waxa idin mashquuliyey alhaakum waa maadigii laa tulhikumna waa mudaaricii oo laa naahiyaa lagu daray rijaalu laa tulhiihim tijaara ka waran rijaalu laa tulhiihim tijaara laa naafiye ah lagu daray tulhiidiiba laa ku dar maxaad ugu dhawaaqi tulhi markaad laa ku darta naahiyeah mayna laada naahiyadu xarfu cilaha xadfayn maxaa soo hadhaya tulhi rijaalu laa tulhiihim ba himtaasi waa damiire iskaga teg mafcuulun bihi tulhi tulhiiba laa ku dar laa tulhi maana laamka ku daynayn ila yadi waa la jaraya adfu xarfucila lagu jasminaya laa tulhi laa tulhi markaan idhaa damiirkaa doonta ku darsade laa tulhi kumba ku darba laa tulhi kum laa tulhi kum waryayna idin mashquulini weyi waa tulhiidii ataqaanay oo laa lagu daray oo xarfucilihii laga xadfay oo kum damiira lagu darsaday laa tulhiihimna waa isla iyadii uun oo labada laaun baa kala duwan oo midna naafiyaa midna naahiyaa labada damiirna way kala duwan yihin oo midna waa mukhaadabo waa kum midna waa laa tulhiihim iyo laa tulhiikum waa isku mid ardayga aan sarfiilaha ahayn laba aayadood oo kala duwan buu moodaya laba macnoo kala duwanna wuu ku kala macnaysanaya hadduu doono kolka waa khatar kelmaduhu inay isku mid yihiin noocaas oo kale ah tasawur noocaas oo kale ah cilmiga inoo sheegaya wey horta cilmigani halkaa waxaan kaga baxnay culimo xadda uu leeyahay fanigani xadkii faniga ayaan halkaa kaga baxnay mawduuciisa ka warrama fanigani yuu horta waaa culimada luqadoo dhani waxay isla garteen ama naxwe ha joogaan ama sarfi ha joogaan ama bayaan ha joogaan ama macaani ha joogaan ama caruud ha joogaan culimada luqadoo dhani waxay isla garteen culimoy culamaau lua dhammaantood waxay isla fahmeen waa culamaau lua qaaiba inay kelmaddu saddex un tahay saddex midkood ismiya ficil iyo xaraf kelmaddu waa maxay baynu nidhi waa saddex ismiya ficil iyo xaraf haddaba sarfigu kelmadaha saddexda ayuu ka warramayaa ma ismigu ka warramayaa ma ficilkuu ka waramaya ma xarafkuu ka waramaya ma saddexdaba wuu ka waramaya kelmadaha saddexdaa ah, sarfigu yuu ka warbixinaya eeg wuxuu ka waramayaa ismiga iyo ficilka oo labaduba shuruud bay laakiin leeyihiin ismiga mucrabkaa ah, ismiga waxaan ku shardi uga dhigaynaa mucrab inuu yahay sarfigu ismi buu ka hadli laakiin ismigaa shardigiisu waa maxay ismi mucraba maxaa inaga baxay una sarfigu ka hadlayn ismi mebniya kama hadlo damiirada oo dhan haddaba ka warrama haddaan ku idhaha sarfi iga dhig damiirka ana iyo anta iyo naxnu iyo sarfi muu ka hadlaa ana wasankeega yaa sheegaya ana naxnu wasankeega yaa sheegaya war damiirka dee sarfigu kama hadlo ismishaaraha ka warrama haada iyo haadihi iyo haulaa iyo sarfi miyuu ka hadlaa ismishaaraha sarfi kama hadla ismishaarahana siduu u dhan ismiga mawsuul ka warrama alladii iyo allati iyo ile waa ismi mebniyehe sarfi kama hadlo asmaulistifaamka ka warrama man iyo ma iyo kayfe iyo sarfi kama hadlo waa asmaa wada mebniya alasmaa almabniya xaraf bay shabaheenoo sarfiga beri bay ka yihiin sarfi ka warbixin maayo qodobkaa mayla fahanteen culimo maxaynu nidhi muxuuna sarfigu ka warramaynin alasmaa almabniya keliya yuu ka warramaya xagga asmaada alasmaa almucraba alasmaa almucraba ayuu sarfigu ka warbixinaya waad ila fahanteen xagga markaynu doonayno ficilada ficilada yuu sarfigu ka warramaa taynu u baahanay waxa wey ficilada sarfigu yuu ka waramaa oo yaa sarfi ahaan aynu ku dhiganaynaa ficilada xaggooga ficiladana wuxuu sarfigu ka waramaa alafcaal almutasarifa ficilada mutasarifka ee isbedbedela kuwaasuu sarfigu ka warramaya kolkaa yuuna ka warramayn bay ka dhigan tahay alafcaal almutasarifa ayuu ka warramaa markaan leeyahay yaa meesha ka baxay oo una sarfi ka warramaynin alafcaal aljaamida haddaan ku idhaha layse wasankeyga ii sheeg ama casaa wasankeyga ii sheeg waxa wey bahash sarfigaba maadan fahmin layse iyo casaa iyo nicmo iyo biise iyo kuwaasi waa maxay waa jaamid jaamidna sarfi kama waramo jaamidku xaraf buu shabahay ismiga mebniguna xaraf buu shabahay waxaa la yidhaahdaa maxamed ibnu maali kitaabka khulaasada boga koob iyo tobnaade kitaabkeena manaahilka waxa ku qoran beytka ku qoraneg xarfun wa shibhuhu min asarfi beri wamaa siwaahumaa bitasriifin xari maxamed ibnu maali uu leeyahay xarfun xaraf iyo wa shibhuhu ka shabahay min asarfi sarfiga beriun beri bay ka yihiin xaraf iyo ka shabahayba sarfiga beri bay ka yihiin mayla socotaa hadda xarfun xaraf iyo wa shibhuhu ka shabahay min asarfi sarfiga beriun beri bay ka yihiin wamaa siwaahumaa labadaa waxa ka soo hadhay bitasriifin sarfinta xariyun xaqiiqay ku yihiin xaraf iyo waxa shabahay sarfiga beri bay ka yihiin waxa labadaa ka soo hadhayna sarfiga xaqiiqay ku yihiin oo sarfigu ka warramaya xaraf garataya yaa shabahay horta xarafka yaa shabahay baa la odhan jiray may ismiga mebniga ismi o dhan maaha ismiga mebniga ah iyo iyo ficilka jaamidka ah agaag xaraf yaa shabahay oo sarfi una ka warramaynin ismiga mebniga ah iyo ficilka jaamidka ah saddexdaa sarfi kama warbixinayo waa saddexdee waa jamiic اxuruuf o qodobka labaad waa maxay alasmaa almabniya qodobka saddexaadna waa maxay alafcaal aljaamida saddexdaas sarfi kama warramayo wuxuu ka warramayaa alasmaa almucraba iyo wlafcaal he walafcaal he almutasarifa waa maxay mutasarifadaasi talow walafcaal almutasarifa waa ficilada isbedbedela ee maadile ee mudaaricleh ee amar leh asmaada mucrabkaana mucrabka shalay cashirkeeni qadriga ayaa baan ku maraynayba socan ka maahay mucrabku mucrabku laba xarako oo kala duwan ereyga qaadan karaa la yidhaha mucrab laba xarako oo kala duwan ereygu inuu qaadan karaa mucrab la yidhahda haddaba mawduuc mawduuca mataqaanaa fannigan sarfigu uu ka warramayo waa alasmaa almutamakina halkan mutamakinadu alasmaa almucraba iyo alasmaa almutamakina waa isku mid maxaa isku mida baan ku idhi alasmaa almutamakina waa asmaada makansatay baabka isminimada waa inayna ficil xaraf shabihin waa inayna xaraf shabihin mutamakina ismi isminimadii baa makansadeen xaraf bayna shabihin alasma almucraba haddaa tidhahna waa kuu sax walafcaal almutasarifa afcaasha mutasarifkiuna waa sidaas oo kaluun afcaasha mutasarifkiihi waa sidoo kale haddaba culima waxaa soo hadhay af carabiga lagu arkay asmaaan carabiba ahayn oo la carabigareeyey tacriib lagu sameeyey sida ibraahim iyo ismaaciil iyo ibrahim iyo ismaaciil iyo kuwa lamidka ah culima sarfi carabi ma ahayn waa la carabi gareeyey talow maxaan ku ogaaday ibrahim inuuna af carabi ahayn sawkan hamsihii iyo badii iyo radii war waa la carabi gareeyey ereyo badanoo hadda aan soo ingiriisi o af soomaaliga aan ku darsanay miyayna jirin horta ma jiraan ereyo badan oo hadda markaa la qorayo soomaali aad ku qoraysiso ma jiro ya way jiraan kolka waynu soomaali garaynay sama ereyo badan oo luqadii baynu hadda soomaali baa laga dhigayba oo dad badan ba hadda soomaaliba moodayaba dee saasoo kale haddaba ereyo badanoo la carabi gareeyey baa jira waayo carabtaba sidaynu ognahay nebi ismaaciil reerkii uu ka guursaday ma garanaysi reer jurhum soo maahayn dee reerkaasuu ka bartay isagoo ismaaciiloo jira oo ina ibraahina ayuuna aqoonin carabiga una carabna ahayn oo reerkii reer jurhum la odhan jiray uu ka bartay uu ka guursaday markii dambe waxaynu ognahay haddaba culimataa Eh, aynu ka qaadanaynaa ereyada noocaas oo kalea ibrahim iyo ismaaciil iyo kuwa lamidka ah oo dhan kuwa lamidka ah oo dhan waxaynu fahmaynaa inay inoo sarfigu uuna ka warbixinaynin ama sarfigu uuna ka hadlaynin taasaynu horta halkaa ku ogaanayna ardayda dhinaca albaabka fadhida xaggan hadday doonaan ha usoo wareegaan si aan loo moodin inuu buuxo xaggan albaabkaad gaadheen lakin dhinacan wuu inoo banaan yahay moogtiin ila socda haddaa waxaan u filayaa waynu fahnay halkaynu ka waramaynayno ama halkaynu ka warbixinayno waxaynu nidhi alasmaa almutamakina walafcaal almutasarifa labadaasunbuu ka hadlaya labadaasoo qura ayuu ka warbixinaya talow qaayaha uu fanigani leeyahay waa maxay faa'iidada maxaynu ka dhexlaynaa culimoy maxaynu ka dhexlaynaa oo shayga aynu ka dhexlaynaa waa maxay maxaynu nidhahnaa cilmigan waynu ka dhexli talow haddaad sarfiilo noqoto maxaad ka faa'iidi ila waa inaad isweydiisaa maxaad ka faa'iidaysaa haddaad xaaji sarfiilo noqoto ataxaruzu can alkhaa'i fi lisaan wa xusuulu lmacaani almukhtalifa fi ljanaan wa tamakunu fi lfasaaxati walbalaaga waxay culimmadu ku tilmaameen waxaad ka faa'iideysaa baa la yidhi sarfi inaad sarfiile noqoto ataxaruzu can alkhaa'i fi lisaan waxaad ka digtoonaani ood iska ilaalin ood ka fogaan carabkaagu inuu khaldamo alkhaa fi lisaan baad ka dheeraani aad baad uga fogaani inuu carabkaagu khaldamo waa ko xusuulu lmacaani almukhtalifa fi ljanaan macaani aad u kala duduwan ayaa isla markaaba qalbiga kaaga soo dhacaysa macaani aad u kala duduwan ereyga markaad saa ugu dhawaaqdo macnihiisiibaa ku hor iman adoon baadhin adoon soo akriyin ilansariilaa tahaye saa markaad u aragto ereyga macnihiisii o dhan hortaada imanaya wa xusuul macaani mukhtalifa fi ljanaan ba ay culimadu ku wa tamakunu fi lfasaxati walbalaaqa suurtagal waxaa kuu noqon inaad balaaqada inaad nin noqoto ma og tahay haddaadan sarfiile ahayn wax kaste sameeyo balaaqa melihid waa la hubaa arrinkaasi arrin shaki ku jira maaha haddaadan xaaji sarfiile ahayn shuruudda fasaaxadaba waxaa kamida shuruudda fasaaxada mataqaana maxaa kamida shuruudda fasaaxada hadalku inuuna khilaafin qawaaniin qawaaniinta cilmiga mufradaadka waa sarfiga hadalku inuu sarfiga waafaqsan yahay ba ayaa ayaa shardi shuruudda fasaaxada ah insha allah balaaqada haddaad aragtiin ama ad dhigateen shuruuddeedu waa inuu hadalkaagu fasaaxada sarfiga waafaqsan yahay waaba shardiba markaa haddaadan sariile ahayn hadalka aad ku hadasha sheekh fasaax ma yeelanayo ogow oo carabtii aan sariga beranaynin hadalkoogu seebuu fasaax ulahaa wuxuu ulahaa carabtii aan sariga beranaynin hadalkoogu sarfigu waafaqsanaa intay hadlaan iyagoo naxwo baranin intay hadlaan unbu nawhoogu ayo waaaayey intay hadlaan unbu nawhoogu waafaqayey ayo yuu waafaqi jiray nawhu hadalkoogu nawuhunbuu waafaqi jiray way hadlayaan hadalkoogu nawuhu waafaqaya waa hadal naxwaysan walastu binaxwiyin yaluuku lisaanahu walaakin siliiqiyun aquulu faucri buu koogii hadlayay wuxuu lahaa anu ma ihin naxwiile carabkiisa raamsada laakiin waan iska hadlaa oo hadalkaygunbaa icraaban walaakin siliiqiyun bahasha waan u dhashay buu yidhi aquulu faucribu waan hadlaayo hadalkayguma wuu icraaban yahay buu yidhi kolkaa iyagu saasay iska ahaayeen laakiin markii caalam alislaami uu batay ummad badan oon islaam ahayn carab aan ahayn ay soo islaameen dadkiina ay dee diintiiba ilan carabi kusoo degtay ee luqadii qof kastiba ku hadal uu oo la boobay luqadii ayaa wax kale lagu soo daray markaasay culimadu fikireen o yidhaahdeen war naxwo aynu dadka u qorno si ka xeerkaa ah khilaafa hadalkiisa u ogaada inuuna asax ahayn war sarfi dadka loo dejiyo si ka arrinkaa ah ogaada loo fahmo inuu khilaafay maxaanku idhahdaa xeerarkii luqadda haddaba culima qaayaha iyo faa'iidada fanigani leeyahay waa ataxaruzu can alkhaa'i fi lisaan waa in laga foojignaado layska ilaaliyo khaladka xagga carabka lagu samaynayo wa xusuulu lmacaani lmukhtalifa fi ljanaan macno fara badan oo kala duduwanina waa inay qalbiga kaaga soo dhacaan wa tamakunu fi lfasaaxati walbalaaqa suurtagalna waa inay kuu noqotood makansan karayso fasaaxada iyo balaaqadaba halkan waxaynu ku haynaa istimdaadka istimdaad waa halkii laga soo dhimbiil qaatay fanigani horta xagguu ka yimid fanigan sarfigu xageebuu ka yimid istimdaaduhu min kalaami alcarab wlqur'aani alkariim wa sunati nabawiya sal alayhi salaau wasalaam waxaa laga keenay kalaamka carbeed iyo qur'aanka kariimka ah iyo sunada shariifada ah halkaasuu sarfigu ka yimid masaailka uu cilmigani ka warramaya waa maxay talahu masaailka qodobada uu cilmigani ka warramaya maxay noqonaysaa masaa'iluhu masaailka uu fanigani ka warramaya waa qawaaciduhu albaaxia can siyaq اkelimaat alcarabiya waxa weeye qawaacidda baarhbaarhaysa siiqooyinka kalaamka carbeed sida qiyaasu facula almadmuum damu cayni mudaaricihi facula markaad mudaaricaynayso yafculu ha ku timaado oo kale facila almaksuur facila yafcalu ha lagu keenoo kale xilliga mudaarica nisbadiisa marka fanigan loo nisbeeyo culumta kale waa atabayunu watakhaaruf aad bay u kala fog yihiin cilmiga waxaa lagu magacaabaa cilmu sarfi ama cilmu tasriif baa lagu magacaabaa sharcigu wuxuu xukumay xukunka sharciga oo fuqahadu waxay soo rogeen wujuubuhu lkifaa'iyu calaa ahli kuli naaxiya gobol kasta cidda degan fardulkifaayu ku yahay oo haddii gobol cid sarfiga taqaano la waayo way dembaabayaanoo waa loo qabsanayaa walcayniyu calaa qaari'i tafsiiri walxadiid ninka tafsiirka iyo xadiidka akhriyaya ama ummadda u akhriyayana waxa weeye waa cayni waajib ku yahay ilaahay kala xisaabtamayo loo qabanayo haddii uu garan waayo hadduu baran waayo ninka maxkamadda fadhiyaana waa la fadliga cilmigani uu leeyahay wa fawqaanuhu warujxaanuhu calaa saa'ir اculuum culumtoo dhan wuu ka sareeya binadari ilaa maa fiih marka la eego oo min alfawaa'id ninka dejiyey waa naxwaha ninkii dejiyey buu arday u ahaa naxwaha ninkii dejiyey ayuu arday u ahaa waxaana la odhan jiray maxay mucaad ibnu muslim baa la odhan jiray mucaad ibnu muslim mucaad ibnu muslim alharaa baa la odhan jiray ninka dharka harawiga la odhan jiray iibinayey magaalo khuraasaan ku taalloo harawi eh, oo harawiye la yidhahbaa loo haraajun la yidhahbaa dharka loo nisbeeyey arday wuxuu ahaa abilaswad addu'ali buu arday u ahaa ardaygii abilaswad addu'ali buu ahaa sidaynu ognahay ninkaa ayaa dejiyey haddaba culimo halkaa waxaynu kaga baxnay tobanka qodob ee ninka fanni kaste baranaya lagama maarmaanka u ah haddaad sarfi baranayso haddaad fiqhi baranayso haddaad usuuli fiqhi baranayso tobankaa qodob ayaa lagama maarmaan inoo ah tobankan qodob culimo haddaad isleedihiin iyagoo lasoo yar khulaaseeyey baa idiin fiican waxa weeyi eh, maktabadaha ayaan dhigi doonaaye markaynu dareerno hal arday eh, sheekh maxamed ka qaata isagoo khulaaso hal beyj ah oo halkaa beyj insha allahu tacaala aad ka heli doontiin ayaan sheekh maxamed ayaad ka qaadan doontiin eh, waa muqadimada tobankaa halkaa ayuu cashirkeenu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam waxaa laga yaabaa ardaydu inay u arkaan